alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala aali muxamed w salama tasliiman kaiira xadiiskan inoogu dambeeyey laa tunkaxu alayimu xata tusta'mara walaa tunkaxu albikru xata tusta'dan waxaa laga qaadanaya fawaa'id ay ka mid tahay gabadhu inay u baahan tahay weli meheriyo inay u baahan tahay oo iyadu ayna ismeherin karin waayo waxaa xadiisku sheegaya laa tunkaxu alayimu xata tusta'mar guuriyo gabadha carmalka ah ilaa iyada la amar weydiiyo ilaa iyada amar la weydiiyo lama guuriyo yacnii yaan la guurinin ilaa amar la weydiiyo yaan la guurin waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi laakiin macnuhu wuxuu dhacayaa nahyi buu u dhacayaa marka cidda guurinaysaa wa'ayo waa weligeeda xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tii ay ku soo aroortay laa tuzawiju almar'atu almar'ata walaa tuzawiju almar'atu nafsaha gabadhi gabadh ma guuriso yacni yaynay guurinin oo gabadhi gabadh weli uma noqon karto hooyadeed ha ahaato ama cid kaleba ha ahaato walaa tusawiju almar'atu nafsaha gabadhuna nafteeda guurin mayso marka waxaa lagama maarmaana weli guuriyo in la helo waatii xaadiista kale sheegayso laa nikaaxa ila biwaliyin yacni guur asaxayaa ma jiro weli la'aantii xadiis kale wuxuu sheegayaa ayuma mra'ati nakacat biduuni idni waliyiha fanikaaxuhaa baatilun fanikaaxuhaa baatil gabadh kasta oo guursata idanka weligeeda la'aantii guursataa guurkeedu waa baatil guurkeedu waa baatil ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka adiladaasi waxay tilmaamaysaa lagama maarmaan inay u tahay gabadha guurinta la guurinaayo weli inuu guuriyo in loo baahan yahay qur'aankana waaba laga deliishaday walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu ha u guurinina ragga mushrikiinta ilaa ay rumeeyaan ha u guurinina awliyadii baa lala hadlayaa in hablahoodii iyo kuway u weliga ahaayeen inay u guuriyaan rag markaa gaalo ah ayaa laga reebaya ilaa iimaan ay la yimaadaan ha u guurinina marka halkaa waxaa laga qaadanayaa gabadha guurinta la guurinayo lagama maarmaan inay u tahay weli inuu guuriyo in lagama maarmaan u tahay waxaa kaloo xadiisku ku tusinaya gabadha bikradda ah in idan ay u baahan tahay marka la guurinayo idanna waxa ugu filan aamuska ee aamusta ugu filan farqina ma kala laha sida saxiixa ah gabadha bikradda ee la guurinayaa inay tahay mid aabba leh oo aabbaheed guurinaayo iyo inay tahay mid agoona oo awliyadeedii kale ka dambeeyey aabbaha ay guurinayaan bacdu bacdulculamaa waa kala farqiyeen oo waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa tan aamusku ku filan yahay waa daatu labi waa inantii aabbaha lahayd ee agoontii ma soo gelayso agoontu ilaaba ilaa waa inay markaa weynaataa waana inay iyadu markaa idni sariixa la timaadaa cad waa inay ku hadashaa marka idankay idmayso tafriiqa caynkaasee culammada qaarkood ay kala farqiyeen waa ijtihaad iyaga xaggooda ka ahaaday ee deliil kala farqinaya lama hayo deliil kala saaraya lama hayo marka farqi ma kala lahaa bikraddaas inay tahay daata alabi mid aabbe u saaxiiba iyo inay tahay yatiimatan laa aba laha ama mid agoona oo aan aabba lahayn inay tahay wax farqiya ma kala leh mid walba yacni marka idan ayay u baahan aamuskay aamusto mar hadday bikra tahay waxaa kaloo laga qaadanaya arrinka nikaaxa in shareecadu aad u weynaysay oo iminka hadday tahay iibka iyo ashyaada kale la midka ah gabadhu way iibsan kartaa wax way iibin kartaa laakiin arrinka nafteeda ku saabsan oo caqdigii guurka ah nafteedii ma guurin karto nafteedii ma guurin karto can caayishata radia allaahu canha qaalat jaءat imra'aة rifacata alquradiyi ila اnabiy sala اllahu alayh wasalam waxaa bukhaariyo muslim ka soo wariyeen caaisha inay tidhi jaa'at waa timi imra'atu rifaacata alquradiyi ninkii rifaacata alquradi la odhan jiray gabadhii uu qabi jiray ayaa markaa u timi ila anabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga u timi rifaacata alquradi qofkii dumare uu qabi jiray waagii hore ee uu ayaa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam marka nin labaad baa qaba ninkaa hore waa kala tageen fa qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaan jiray waagii hore cinda rifaacat alquradiyi ninka rifaacata alquradi la odhan jiray reer bani qurayda ahaa ayaan agtiisa ku sugnaan jiray bimacnaa isaga i qabay ujeeddaa fa tallaqanii waa i furay fa batta talaaqii furitaankii uu furayna wuxuu ka dhigay mid waxa weeye batti ah oo saddexda dalqa oo dhammaystirmeen mid batti ah waxaa loo jeedaa dalqadihii wada la dhammeeyey batigu waa goyn batta bimacnaa qaac batta alxabla xadhiggii buu jaray dalaaqii kow buu ka wada siiyey oo saddexdii dalqadood waa dhammeeyey fatasawajtu bacdahu cabdaraxmaani ibna azabiiri waxaan dabadii guursaday bay tidhi cabdiraxmaan ibna zabiir ninka la yidhaahdo ayaan guursaday waa laga yaabaa nusakha qaar zubayr inay idiin qorayaan laakiin waa hala zubayr ma aha waa azabiir bifatxi zaay fatazawajtu waxaan guursaday tidhi bacdahu rifacata alquradi dabadii cabdaraxmaana bna azabiir cabdiraxmaan bna azabiir ninka la yidhahdo ayaan guursaday wa inamaa macahu milu hudbati thawb waxaana ninka labaad isaga weheliso keliya marada faraqeeda wax la mida maanaa ninkan waxba islama hayo ya way ka cabanaysaa waxay tilmaamaysaa sidii ninkii hore wax u macnayn karayey inaanu ninkan waxba u macnayn karayn yacanii xubintiisa tarankay waxay ku matelaysaa marada faraqa yare ka laalaada soo maryaha qaarkood markaa go'yaasha qaar ma feedhfeedhna faraqa caynkaasoo soo kama laalaadaan yani xubintiisu waxay la mid tahay marada faraqeedoo kaley la mid tahay waxyaala laga xishoodo ayaa markaa hadda ay tilmaamaysaa gabadhan maxaanay u tilmaamaysaa waxay is leedahay eh, ninkan ha lagaa sii daayo wa macahu la jirkiisa wax ahaaday oo qura ninkan cabdiraxmaan ibnu zabiir la yidhaahdo milu hudbati thawb marada faraqeeda oo kale wax la mida fatabasama rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam waa dhoolla caddeeyey oo waa muusooday yacnii sida arrinkan ay u cabirtay ee waxa weeye rag hortooda ay uga sheegayso arrinkan wa qaala wuxuu idhi aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjici ilaa rifaaca ninkii hore rifaaco la odhan jiray ma inaad ku laabataad rabtaa laa kuma laabanaysid inay sidaa rabtayna waxaa tusinaysaa may diidin oo kamay hadlina way aamustay ninkii horena waa tan sheegtay sababta ninkii hore ay u sheegaysee weliba u leedahay talaaqina wuxuu noqday mid dhammaystiran oo saddexda dalqadood dhammaadeen yacni may bannaan tahay marka waxa weeye inkaa hore uu markaa i guursadana markaa waa ku jirtaa kan in laga sii daayana waa rabtaa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa kuma noqonaysid ninkaa hore xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ninkaa hore kuma laabmaysid ilaa adiguna aad dhadhamayso malabkiisa yar wa tasgiiru casal cusaylah marka la yidhaahdo waa malab yarow waxaa laga tilmaamayaa yacni ladata aljimac galmada macaankeeda ayaa waxaa lagu metelayaa malab oo kalaa lagu metelaya xataa taduuqii ilaa aad dhadhamiso cusaylatahu malabkiisa yar aad dhadhamiso wa yaduuqa uu dhadhamiyo isaguna ninkan ku qabaa cusaylataki malabkaaga yar uu dhadhamiyo ladatuljimac ilaa ay dhacdo oo galma dhab oo xaqiiqii ay dhacdo ninkaa hore xalaal kuu noqon maayo waayo saddexdii dalqadood baa dhammaaday marba hadday saddexda dalqadood dhammaadaanna ninkaasi gabadhaa dib uma guursan karo ilaa nin kale soo guursado oo ninkaa kale weliba u galmoodo oo uu dabeedna furo ay ka cadadbaxdo intaasi markay dhacdaan ninkii hore xalaal ay u noqonaysa waana inaan taxliil weliba looga jeedin iyo maxlalaad ila maxlalaaddu ma bannaano shareecada kuma bannaaneen saynu sheegi doonnaa insha allahu tacaala qaalat waxay tidhi gabadhii wa abubakrin cindahu waxay sidan tidhi walxaal abubakrin abubakarna cindahu nabiga sala allahu alayh wasalam agtiisa uu ku sugan yahay wa khaalidun walxaal khaalidun khaalidna khaalid bnu saciidin khaalid oo ina saciid ahina bilbaabi albaabka uu ku sugan yahay wuxuu albaabka ku sugnaaya yntadiru xaaluu sugayo ou jiraalinayo an yu'dana lahu in loo fasaxo inuu soo galo guryo waaweyn may ahayn marka waxa weeye ruuxa albaabka taagani gudaha waxa laga leeyahay ee codka sare loo qaadayo waa maqlayaa dhegihiisa waa ku soo duulayaan ninka khaalid ibnu saciid la yidhahda isagu albaabku ku taagan yahayoo wuxuu sugayaa in loo idmo inuu soo galo dabeedna gabadhaasi hadalkay leedahay ayuu maqlay fa abaa bakrin wuxuu u dhawaaqay isagoo weli halkii taagan khaalid ibnu saciid abubakar buu u dhawaaqay oo wuxuu ku yidhi alaa tasmacu ilaa haadi war miyaadan maqlayn gabadhan miyaadan maqlayn maa tajharu bihi cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waxay nebiga agtiisa kala qaylinayso miyaanad maqlayn wuxuu leey maxaad uga reebi weydo odhan weyda waxaasoo kalea ku hadlay ya sidaasuu gabadhan waxaa la odhan jiray tumaymatu bintu wahbin alquradiya saddexda ruux ee xadiiska lagu sheegayaba labada nin ee gabadha isu maray ee u kala dembeeyey iyo gabadhuba waxay ahaayeen kulligood reer bani qurayday ahaayeen yacani yuhuuddii reer bani qurayday ka istiran yihiinoo ka soo jeedaan ha yeeshe iyagu way islaameen oo muslimiin bay markan yihiin qaarkood waalidadood waa la dilayoo ghaswatu bani quraydaa lagu laayay qaarkood waalidadoodii cabduraxmaan ibnu zabiir waa cabduraxmaan ibnu zabiir ibnu batiya waxaa kaloo loo soo noqlay ibnu batain ibnu batayaaina waa la yidhaahdaa isaguna wuxuu ahaa quradii buu ahaa reer banu qurayd u ahaa gabadhoo tumaymatu bintu wahbin iyaduna waa quradiya ninka horay soo martay oo isaguna rifaaco ah isaguna wuxuu ahaa reer banu qurayduha reer banu iyagu waa muslimiin waa islaameen gabadha magaceeda lasu khilaafaa ma tamiima mise waa tumayma laakiin waxaa loo badiyaa bitashiir min tumayma la odhan jiray tumayma bintu wahbin marka gabadha waxaa qabi jiray rifaacat alquradi ninka la yidhahda qabi jiray waa rifaacat ibnu samawal alquradi marka gabadha waa furay dalaaqiina wuxuu ka dhigay mid bati ahoo oo dalqaduhu dhammaadeen daahirka riwaayada waxaa loo fahmi karaa saddexda dalqadood inuu israaciyey laakiin riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey waxay caddaynaysaa in dalqaduhu marar kala duwan ay dhaceen oo waxay sheegaysaa saddexda dalqadood tii ugu dambaysay buu furay hadda labada goore kale hore ayuu u furay saas aawadeed saddexda qaar israacay ma aha ee waa qaar kala dambeeyey riwaayada muslim baana caddaynaysa aakhira alaai tatliiqaat ayuu markaa furay markaa saasuu dalqadihii ku wada gooyoo ku dhammeeyey kadib waxay guursatay cabdiraxmaan ibnu zabiir ayay guursatay way ka cabatay ninkii shardiga ninka hore ay ugu bannaanaan lahaydna fa in tallaqaha falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah ilaa nin kale ay soo guursato ninkii hore xalaal u noqon maayo mar hadday saddexda dalqadood ka dhammaadeen dalqadda koowaad iyo dalqadda labaad ninku waa raajacsan karaa intay ciddada ku jirto hadday cadadbaxdana dib buu u guursan karaa mar haddaan dalqaduhu dhammaan laakiin saddexda dalqadood hadday dhammaadaan raajacsina ma leh mana guursan karo mooyaane nin kale inuu soo guursado oo ninkaasi weliba galmo uu u galmoodo oo uu kadibna furo oo ay ka cadadbaxdo intaasi markay dhacdo baa ninkii hore xalaal u noqonaysa aayadda waxaa ku sugan xataa tankixa zawjan hayra xadiiskanna wuxuu kordhinayaa caqdiga lagu meheriyey ee lagu guntay guurka keliya inayna xalaal ugu noqonay ninka hore ee hadduu intuu meheriyo dabeedna uu talaaqo oo aanu u tegin kii hore xalaal u noqon mayso bisharti waa inuu u galmoodaa galmo dhab ah haddaan galmadaasi dhicin ninkii hore xalaal u noqon mayso xadiiskan baana kordhiyey oo masaladaa laa xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki saasuu markaa sheegaya marka jimaacii inuu sharti yahay ayaa laga qaadanaya coladuna waxay yidhahdeen waa jimaac maca intishaari dakar saas yadaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal galmadhabi inay dhacdo ayaa shardi ah xadiidkan masaa'isha laga faa'iidaysanayo waxaa ka mid ah waxyaalaha laga xishoodo haddii dantu keensato in marka la carabaabi karo oo la sheegi karo waayo arrinkanoo kale waa arrin laga xishoodo haddana waxa weeye maadaama dani keensatay waxay noqotay marka inay gabadhu sheegtay noqotay nabiguna sala allahu aleyh ma oran na waxaasoo kale marka waxa gole lagama sheego ama lama yidhahdo dumarka qaarkoodba xagga soomaalida waa sheegi jireen hadallo markaa dee shabbaha amaba ka daran inay qaarkood cabiri jireen mid baa waxaa laga sheegay inay tii waanoo kale yacani wuxu idhaamaa ma jirto marka dee hudbatu sawbkaaba la qaatay ya marka waxa weeye dumarku markay cabanayaan ashyaada inay ku mubaalaqoodaan oo ku xeel dheeraadaan waa dhacdaa waxaa kaloo laga qaadanaya saddexa dalqadood hadday dhammaystirmaan dalaaqaas inuu noqonayo mid bati ah gabadhuna ninkaa hore aynay xalaal u noqonayn ilaa nin labaad soo guursado ninkaasina weliba u soo galmoodo ow kadib soo furo ow kadibna ay caddid baxdo arrinka ku saabsan maxlalaadda shareecada kuma bannaana oo nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam almuxallila waalmuxallala lahu rasuulku wuxuu nacdalay calayhi asalaatu wasalaam ka wax maxlalaya iyo ka loo maxlalayo ka wax loo maxlalaya lacnadda wuxuu nasiib ku yeelanayaa markuu isagu ka qayb qaatay amaba ku qalqaaliyey in loo maxlalo laakiin isagoo aan isagu ka warqabin cidna aan ku odhan ii maxlala hadduu mid markaa uu isagu is yidhaahdo odayga markaa gabadha u xalaalee oo u maxlal markaa isagu waciidka waxba kagama jiro laakiin marka lagu heshiiyo oo arrinka noocaasi ay tahay mid lagu ballamay oo yidhi waxa weeye markaa dee i maxlal markaasaa waciidku labadaba ku degaya ka wax maxlalaya iyo ka wax loo maxlalayo labadaba nebigu waa nacdalay calayhi salaatu wasalaam waxaanuu nebigu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam ataysa almustacaad ninka wax maxlalaya orgigii ammaanada ahaa ee lasoo ammaanaystay ama lasoo toobalcaaraystay ayaa nebigu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam waa taqbiix la fool xumaynayo arrin fool xun inay tahay lagu tilmaamayo yacani noocaas waxaa la doonayaa khiyaarkooda wax ku dhacay inay tahay ka warran hadday gabadhu iyadu ku tala gasho oo ay tidhaahdo nin waxa weeye inuu guursado ay markaa doonto muraadkay uga jeeddaana ay tahay yacni waxa weeye inay ninka hore xalaal noqoto mar haddii waxa weeye waxay ku ballameen oo arrinkaas heshiis ku dhacay aanu jirin in maxlalaaddaa looga jeedo ee nafteedoon wax ku sugnaa ay tahay iyaduna marka waxa weeye guurinta iyo furitaanku midnaba gacanta aanu ugu jirin insha allahu waciid kuma degayo yacni markaa lamana odhan xagga gabadha waciid looma jeedin saas aawadeed yacni dhib arrinkaa kuma sugna waana sugnaanayaa shardiga waa ku dhacayaa xataa tankixa zawjan hayrah hadduu galmadiina markaas sameeyo kadib hadday kala tagaan ninkii hore xalaal waa u noqonaysa wax waciido arrinkaa ay kaga jiraanna ma jirto bacdu alfuqahaa waxay yidhaahdaan maxlalaadan xadiisku diidayo waxaa lagu xambaarayaa marka sulbul lagu sheego oo la yidhaahdo waxaan u guursanayaa ama guurkaa u aqbalay si aan u xalaaleeyo ninkii hore ee haddaan sulbulcaqdiga lagu sheegin caqdiga laftiisa haddaan lagu xusin oaan sharti looga dhigin maxlalaaddii xadiisku diidayay noqon mayso dhibina kuma sugnaa fuqahada qaarkood saasay mareen laakiin sida saxiixi waxa weye waa sida hore oo in waxa weeye eh, ayna sharti ahayn in sulbulcaqdi lagu sheegaa inayna sharti ahayn ee haddii waxa weeye maxlalaad looga jeedo inay xaaraan noqonayso aynay bannaanayn ha yeeshee haddii aan marka waxaan yani aanu marka waxa la sheegin oo aan markaa waxa laga warqabin xaaladda noocaasa ciddii aan ogayn waxba kuma dhismayaan agtooda waayo axkaamta adduunya daahir bay ku dhisan tahay wixii marka waxaweye baatina waxba inagama saaro wallahu aclam waxaa laga qaadanaya akhlaaqda nebigu sala allahu aleyh wasalam inay wanaagsanayd baa laga qaadanayaa oo nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadhan ma dagaalin waana ka dhegaystay marka waxay sheegaysay sida marka wanaagsanna waa ku irshaadiye waa u tilmaamay waxaa kaloo laga qaadanaya in la dhoolla cadeeyo marka wax yani keensanaya ay sababaan nabiguna sala allahu aleyh wasalam waxa u ahaa kasiiru tabasum mid dhoolla caddayn badan buu ahaa dadka qaarkood waxaa lagu ammaanaa hebel isagoo dhoolla caddaynaya isagoo qosliyaetoonna lama arag taasi fadiilo maaha fadligu wuxuu ku jiraa dadka fudalada ahi wax markaa lala yaabo ama wax markaa waxa weeye qosol keensanaya ama wax dhoolla caddayn keensanaya hadduu yimaado inay markaa qoslaan ama markaa dhoolla caddeeyaan laakiin la yidhahdo hebel ma qoslo ama ma dhool la caddeeyo wax fadiiloo arrinkaa ku jiraa ma jiro yacanii mar walba waxaad moodaa inuu cadhaysan yahay oo sidaa u gundiman yahay taasi waxa weeye waa arrin madmuuma oo xun weeye rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam wuxuaa kasiira tabasum xadiiskanna waa sheegaya fatabasama rasulu lahi sala allahu aleyh wasalam aayadda qur'aankana waxaa ku soo aroortay nebi sulaymaan inuu ilaahay sheegay inuu markaa dhoolla caddeeyey ayuu markaa ilahay inoogu sheegay aayadda suuratu namli waxaa kaloo laga qaadanaya idanka markuu ruuxu idan dalbo inuu idanka sugo ayaa laga qaadanaya saddex goor baanu idan dalbayaa sida axaadiista ku soo aroortay alistidaanu alaa fa udina laka wa ilaa farjic idan dalabku waa saddex goor saddex mar saddexdaa mar haddii lagu idmo dee gal haddii kaleo saddexdaa lagugu idmi waayona noqo xadiis kale arrinkaa inoo faa'iidaynayo cusaylatahu maxaa loo ta'niisiyoo loo dhadigay waxay yidhahdeen culammadu ereyga casal baa yudakar wa yu'annas malabka marna sidii mudakar baa loola dhaqmaa marna sidii mu'anas baa loola dhaqmaa sidaas aawadeed sidii mu'anaska ayaa loola dhaqmay wuxuuna kinaaye ka yahay yacni ladata aljimaac ama ladata xalaawat aljimaac yacni macaanka galmada ayaa cusaylada markaa looga jeeda ayaa cusaylada looga jeedaa yahay can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala min aلsunaةi ida taزawaja الrajul اlbikra cala الsayibi aqaama cindaha sabca waqasam waxaa bukhaariyo muslim ay ka soo wariyeen anas ibnu malik qaala inuu yidhi min aلsunnati sunnada waxaa ka mida ida taزawaja arajulu اlbikra hadduu ninkuu guursado gabadh shabad ah cala asayibi mid carmala isagoo qaba uu markaa mid bikrada oo shabada guursado aqaama cindaha sabcan agteeda wuxuu ku sugnaanayaa oo joogayaa toddoba habeen ayuu joogayaa toddoba habeen ayuu markaa joogaya wa qasama waa qaybinayaa wixii toddobadaa ka dambeeya wa idaa tasawaja sayiba hadduu guursado ninku gabadh carmala calalbikri gabadh shabada isagoo qaba oo mid carmala ku dul guursado aqaama cindaha alaaan gabadha carmalkaa wuxuu la joogayaa saddex habeen buu la joogayaa uma qasam intaa dabadeed uma qasam intaa dabadeed waa qaybinayaa oo waxa weeye habeen iyo habeen ama laba iyo laba kolba markaa sidii uu doono u qaybinaya tiro isla-eg waa inuu ku qaybiya habeen dhaxii ayuu u qaybinaya qaala abuu qilaabata abuu qilaaba wuxuu ihi low shi'tu ina anasan rafacahu ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam anas baa nebiga u koryeelay oo u rafciyey oo bimacnaa yidhi nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam baan haddaan doono odhan lahaa mase odhan xadiiskani wuxuu sheegayaa in markaa ninkii uu bannaan tahay tacadudku oo inuu markaa gabadh qura wax ka badan inuu guursadaa inay u bannaan tahay baa laga qaadanaya aayatu nisaana waa sheegaysaa in waxa weeye labalaba iyo saddex saddex iyo afar afar la guursado haddii waxa weeye ruuxu isleeyahay waad cadaalad samayn kartaa inuu guursadaa waa u bannaanta waxaa laga qaadanayaa xadiidka gabadha markuu guursado oo uu dhisto gabadh horena uu qabay gabadha cusube uu guursaday hadday tahay gabadh shabada wuu toddoba bixinayaayo toddoba habeen oo isku xiga oo intii arooska ah ayuu la joogayaa intaasi qaybta kuma jirto wixii ka dambeeyuu qaybinaya haddii gabadha markaa cusube uu guursaday isagoo gabadh hore qaba ama dumar hore qaba ay markaa waxa weeye tahay gabadh carmala ay tahay wuxuu markaana la joogayaa saddex habeen buu la joogayaa gabadha carmalka ah saddex habeen markuu la joogo wixii saddexdaa ka dambeeya waa qaybinaya oo qaybtii caadiga ahayd ee habaandhaxa ayuu u qaybinaya inuu isu leekaysiyo cadaalad sameeyo saddexdaasi laakiin qaybta uguma jirto waxaa laga qaadanayaa gabadhii shabadda ahayd iyo gabadhii carmalka ahayd baa la kala farqiyey waayo gabadhan shabadda ahi rag hore ma arag markaa qala iyo markaa waxaweeye ayaa ku jirta yacni markaa cabsi gaara iyo xishood gaara ku sugan iyo khajilaad saas aawadeed in markaa waxa weeye ay waxaasi ka baxaan oo khajilaadda iyo qaladaas iyo waxyaalahaasi ay ka baxaan baa la rabaa oo yani markaa noloshan cusub ee hadda ay bilowday yani markaa ay la qabsato ila hadduu intuu saddex habeen la joogo ka tago haddana yadoo sidii u qaloonaysuu ku soo noqonaya yani markaa si aan taasi u dhicin ayaa markaa la toddoba habeenoo isku xigta waa inu marka hore la hoydaa ow la jooga waa hadday shabbata wixii ka dambeeya waa qaybinaya habeendhixii waa isu laakaysinaya gabadhaas kale daaday doontaba ha ahaato maaha haddii ay weynaato ay da' tahay in habeen dhexeedii u dhacayo maaha ee haddiyadu aynay cafin habeen dhexeedii waa yeelanaysaayo gabadhaa markaa cusub ee shebadda ah yacni si isku mida ah in wax loogu qaybiyo bay u xaq leedahay oo cadaaladu keensanaysa haddii kale waxaa ka imanaya dembi baa ka imanaya siday markaa odayaasha qaarkood ay sameeyaan inay waxaweeye taa hore iskaba tuuraan oo ay iska ilaawaan aynay ka horwareegin ama ay gacan bidixeeyaan iyadoo markaa iyadu aynay cafin mid waxa weeye markaa u bannaan maaha waxaana ku soo arooray waciid iyo gooddi baa ku soo arooray waxaa kaloo xadiisku sheegayaa gabadh carmala haddii la guursado yada saddex habeen markaa in lala joogayo dumar hore ninkii lahaa hadduu guursado gabadh carmala saddex habeen buu la hoyanayaa kadib wixii ka dambeeya waa inuu markaa u habeen qaybiyaa oo habeendhaxii loo qaybiyaa weeye saas aawadeed zawjaadkiisa qaarkood nebigu sala allahu aleyh wasalam oo carmal ahaa markuu guursaday wuxuu yidhi laba mid kala dooro inaan toddoba habeen kula joogo oo xaasaskayga kalena toddoba toddoba aan la joogo iyo inaan saddex habeen kula joogo oo aan kadib markaa waxa weeye xaasaskayga kale markaa waxa weeye caadigii aan markaa ugu qaybin jiray aan ugu qaybiyo halkaasna xadiiskaasna wuxuu ku tusinaya ka badan intaa haddii lala joogo in loo qallaynayo dadka qaarkood ma moodaan baabkan in qalla ka yimaado waa in ama cafin la helaa ama waa in qallayn la helaa loo qalleeyo ila waajibay mutaysatay weeyaan ya habeendhaxu waa waajibay mutaysatay saas aawadeed haddii aan laga cafin waa in markaa loo qalleeyaa wain sabactu laka sabactu linisaa'i waa xadiisku sheegaya qadahana xadiiskaas ayaa tilmaamaya waxaynay culammadu yidhahdeen asalka qismadu ciddii waxa weeye markaa shaqadiisu ay tahay maalintii asalka qismadu waa habeenka waa habeendhax laakiin waxay yidhaahdeen ciddii habeenka shaqaysa oo shaqadiisu ay habeenkii tahay oo maalintii joogta guryaha asalka qismadiisu markaa wuxuu noqonayaa isaga maalintii waa xaalo istisnaa'iya xaalad laga soo reebay laakiin haddii kale asalku wuxuu yahay qismada waxa u asala habeenka ayaa u asala habeenka ayaa u asala can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaal qaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam low anna axadakum hadday sugnaato in midkiin idaa araada markuu doono an yaatiya ahlahu inuu ehelkiisa u tago bimacnaa inuu xaaskiisa u tago uu doono qaala uu yidhaahdo bismi illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa ama magaca ilaahay baan ku galmoonayaa allaahumma ilaahayow jannibna ashaytaana naga fogee shaytaanka wajannib ishaytaana ma rasaqtana shaytaankana ka foge waxaad nagu arsaaqday ubadku waa arsaaq ilaahay waxaad nagu arsaaqdayna ka foge shaytaanka fa innahu in yuqadar baynahumaa waladun haddii dhexdooda loo qadaro ubad loo qadaro inuu ubad markaa calool galo haddii loo qadaro habeenkaas lam yadurahu ashaytaanu abada shaytaan weligii waxba yeeli maayo wuxuu shaytaanku yeelayaa ma jirto xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim waxaa laga qaadanaya xadiiskan aadaabta galmada laga qaadanaya oo marka ninku u galmoonaayo xaaskiisa waa inuu magaca ilaahay ku bilaabaa maha isagoo ku dhex jira camalkii inuu bismillaahi odhanayo intaanu bilaabin ka hor ayuu odhanayaa bismi illaahi allaahumma jannibna ashaytaana wa jannib ashaytaana maa rasaqtana markuu odhanayana niyada ayuu soo xaadirinayaa liajli illaah ayuu markaa ikhlaas buu ku odhanayaa niyadii waa soo xaadirinayaa markaa dabeedna markaa sidaas waxa weeye waa inuu markaa iimaan iyo yaqiin yani ku yidhahdaa iyo ikhlaas ku yidhahdaa inta aanu bilaabin inuu odhanayo waxaa laga qaadanaya ida araada an ya'tiya ahlahu iraadaa laga cabira maaha markuu gudagalo waa markuu doono intaanu gudagelin odhanaya bismi illaahi jannibna ashayطaana wa jannib maa razaqtana waa dikri iyo ducaa bismi waa dikri ilaahay oo magaca ilaahay lagu bilaabayo yani camalkaa wanaagsan waxaa ka dambaysa duco ilaahay la baryayo ducadiina waa in lagu tadaruca allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa razaqtana niyadii iyo qalbigii lasoo xaadiriya haddii ilma habeenkaa loo qadaro inuu calool galo ilmahaa shayطaan waxba yeeli maayo lam yadurahu shayطaanu abada waxaa laga qaadanayaa waxa wanaagsan in magaca ilaahay lagu bilaabo waxaa laga qaadanaya in ilaahay la baryo waxaa laga qaadanayaa in magaca ilaahay lagu bilaabaa ducadaana la yidhaahdaa inay sabab u noqonayso cismada ilaahay ka ilaalinayo shaytaanka ubadka ka ilaalinayo inay sabab u noqonayso ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya marka camalkaasoo kale lala imanayo in la niyaysto ubad wanaagsan in la helo in la niyeysto ayaa laga qaadanaya ishkaal baa haddaba jira odhanaya waxa dhacdo dadka qaarkood intay sidan yidhaahdaan ilmihii shaytaan inaan laga dhowrin maxaa lagaga jawaabaya ila hadalka nebigu xaq weeyaane jawaabtu waxay tahay culammadu waxay yidhaahdeen sababtu musababka waxay ku keensanaysaa biistifaa'i shuruud wa intifaa'i almawaanic inay shuruuddu dhammaystiran tahay mawaanicduna wada maqan tahay ruuxa sidan yidhi oo dabeedna markaa waayey lam yadurahu shaytaanu abadan oo ilmihii shaytaan dhibay macnaheedu waxay tahay xagga naftaadaa looga yimiyo markaad odhanaysay xagga qalbiga yani markaa ikhlaaskii iyo yaqiintii iyo iimaankii aad ku odhan lahayd ayaa wax u dhinaayeen adigoo iska kaafila bad afka baarkiisa ka tidhi ama maanic diidaa jira oo shaygii waxaa jira asbaab iyo mawaanic baa jirta waa sabab yani arrinkan wuxuu u yahay insaan la yidhaahdaa sabab wuxuu u yahay lam yadurahu shaytaanu abada laakiin sababtii maanic baa ishortaagi karaa maanic ayaa baajin kara sida marka waxa weye aad ku aragtay marka laga hadlayo dhaxalka wuxuu leeyahay asbaabu lirsi iyo mawaanicu lirsi labada ruux sababtay isku dhaxli lahaayeen yaday meesha taallo ayaa haddana waxa dhacdo wakhtiyada qaarkood inaan isdhaxlin oo maanic min alirsi baa baajiya sababtii sababtu inay musababka keensato baajinayo markaasaa waxaa dhacaya in zawjeenka ayna isdhaxlin waayo ikhtilaafu diin baa meesha yaalla ama labadii qaraabada ahaa ama waalidkii waalidkiisii inayna isdhaxlin yani inay diintoodu iskhilaafsantahay daraaddeed ama inuu qatlu muwaris uu dhacay oo kii wax dhexlaya ee waariska ahaa muwariskii uu dilo marka calaa kulli xaal waxay noqonaysaa haddii markaa sidaasi ay dhacdo oo dararkiisii u yimaado waxaa laga qaadanayaa marka hore siduu u yidhi ayaan shuruuddii dhammaystirnayn ama mawaanic baa baajisay sidii shuruudda loo dhammaystiri lahaa waa in aad yo aad loogu dadaalaa oo la ilaaliyaa waxyaalihii baajinayey in marka waxa weeye sababtaasi musababka ay keensato baajinaya waa in aad la ysaga dadka qaarkood waxaaba dhici karta dee iyagoo camalkii bilaabay dhexda inay ka yidhaahdaan dee markaana waxa weeye shardigii ma dhammaystirna ida araada an ya'tiya ahlahu qaala wakhtiga odhanaya waa intaanu camalka bilaabin marka dhibista shaydaanku u dhibayo waxaa soo gelaya dhibaato xagga diinta ah iyo mid xagga markaa badanka iyo jidhka ah mid walba waa soo gelaysa mid walba waa soo gelaysa sabab markaa waxay u noqonaysaa sidaa in la yidhaahdaa oo yaqiin iyo iimaan iyo ikhlaas lagu yidhaahdaa ya waxay sabab u noqonaysaa ilmahaasi inuu noqdo ilmo saalix ah markaasna waa inuu marka hore niyoodaa ilmo saalixa inuu dhalayo oo ummatu muxamed u badiyo ilmo saalixana markaa inuu dhalo waa inuu niyeystaa ilahayna ka baryaa can cuqbata bni caamirin radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaal iyaakum addukhuula cala annisaa waxaan idinka digayaa gelitaanka dumarka a u soo gelaysaa baan idinka digayaa waa taxdiir uxadiru lianfusikum addukhuula cala annisaa baa macnuhu u dhacaya nafyihiidna waxaa uga digtoonaataan dumarka inaa u soo gashaan dabeed anfustii baa la xadfay laamkiina waa la gooyey damiirkiibaa waxaweye ficilkiina waa la xadfay iyaakum baa markaa la yidhi waddukhuula cala annisaa marka waxa weye waa jumlo taxdiiriya weeye waxaan idin kala digayaa idinka iyo gelitaanka dumarkaa u soo gelaysaa baan idin kala digayaa dumarka ajnabiyaadka ah ee aan markaa maxaarimtiinni ahayn zawjaadkii aa qabteenna aan ahayn inaa u soo gashaan iska digtoonaado iska jira fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nin ansaartii ka midi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ara'ayta alxamwa waxaad ka warantaa dumaashiga ka waran iyo waxa la halmaalaa alxamw waxaa la yidhaahdaa waa aqaaribu zawj waa ninka ragga isxigaan ee qaraabada la'ah waxaa soo gelaya walaalkii waxaa soo gelaya in adeerkii waxaa soo gelaya ku adeerka u yahay kuwaaso dhan baa soo gelaya marka gabadha dumaashiyadeeda iyo kuwa kale la halmaale ee ku soo dhow ninka ee aan maxramna u noqonayn bal kuwaa ka waran haddii aqaaribu zawj ay maxram u yihiin gabadha iyaguma soo gelayaan waayo waxay la mid yihiin maxaarimteeday la mid yihiin ninka aabbihii ninka inankiisa markaa dee kale u dhashay ninka awowgii yani waxa weye kuwaas waxay noqonayaan iyagu qaar markaa waxa weeye aanay mamnuuc ahayn inay u soo galaan waayo maxaarimta gabadha ayay ka mid yihiin qaala alxamwu lmowt wuxuu nabigu yidhi calayhi salaau wasalaam alxamwu raggaa ninka ay isxigaane qaraabada la ah gabadhana aan maxramka u ahayni almowtu geeri weeye bimacnaa geeri oo kaley ka dhigan yihiin yanii inay gabadha u soo galaan waa khatar khatartoodu waxay la mid tahay khatarta iyo geeridoo kale waayo fitnadii inay ka dhacdo ayay halis u yihiin marka horena mid la qoonsanayo laga shakinaya ma aha ninka walaalkii muxuu gabadha ugu galay oo reerkaa muxuu ugu galay lama qoonsanayo in adeerkii ruma ka walaalkii dhalay kuwaasoo kale inay guriga galaan marka hore mid la qoonsanayo dadku ka shakinayo caadatan ma aha oo dee waxa waa soo booqan karaa siday markaa dadku u barteen laakiin khalwadii hadda ma bannaana ila maxaarimu ma ahe inay la khalwoodaan mid u bannaan maaha cawradeeda inay aragkaanna mid u bannaan maaha waa inay ka xijaabataa waa inay iska qarisaa waa inay la halwoon khalwadii waa inay iska ilaalisaa marka dee lagama shakinayo waxaana dhici karta gelitaanka badan ee uu guriga soo gelayo iyo joogitaanka uu joogayo iyo shakiga aan laga shakinayn marka dambana dee fitna dhexdooda inay ka dhacdaa dhici karta ninkiina waxaaba dhici karta inuu iska maqan yahay marar badan bay dhacdaa taas intee baa la yidhi markaysaga gabadh markaa ninku ka maqan yahay ayaa nin markaa ninkii ay isxigaan oo gabadha markaa dumaashiyadeed ka mida ah, ayaa gabadhii markaa uureeyey ayna qirteen markii dambe qisooyin badan oo noocaasaa dhaca saas aawadeed nebigu wuxuu ka cabiray calayhi salaatu wasalaam alxamu lmowt ya bimacnaa geeriyo kaley ka dhigan yihiin waa khatar iyagu si gaara waa in looga taxadira laysoga jiraa waxaan looga jeedaa ragga markaa maxaarimta aan u noqonayn ayaa looga jeeda xadiikan waxyaalaha lagala baxayo waxaa ka mid a ah dumarka ajaanibta ah inaan markaa eh, loo gelin dumarka cidda u soo gelaysaa waa inay ama maxaarimteedii noqotaa ama cid maxrami waa inay la socotaa ragga u soo gelay laakiin ragga ajaanibtee kale aan ninkeedii ahayn maxramna aanu la socon waa inaanu markaa u soo gelin khalwada lala khalwoonayana waa in layska jiraa maa khalaa rajulun biimra'atin ilaa kaana ashaytaanu aaliahuma nin gabar lama khalwoodo ilaa shaytaanku ku saddex yahay mooyaane shaytaankaa ku saddex noqda shaytaankuna waxa weeye waa isku waswaasinaya waa isku dirayaa yacni si ay xumaani u dhacdo fitna u timaaddo ayuu shaytaanku markaa ku dadaalaya waxaa kaloo laga qaadanaya xaaraantinimaynta arrinkaa la xaaraantinimaynayo ragga kuwii dhowaayeen ee qaraabada la ahaa iyo kuwii fogaaba iskaga mid bay ka yihiin mar hadday ajaanib yihiin saasaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya asbaabta xaaraanta sababaysa in laga taxadiro aad looga fogaado saddu dariica ayaa ku jirta waddada mafsada keenaysaa marka hore la awdayaa waxaa kaloo laga qaadanaya balaaqada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo sida u xeeldheeraa nebigu sida marka balaaqadiisu ayaa laga qaadanaya waayo waxau yidhi alxamwu lmowt ayuu yidhi walimuslimin can abiaahiri muslim waxaa u sugnaaday can abiaahiri abiaahir isagoo ka warinaya can ibni wahbin abi aahirna ibnu wahbin ka warinayo qaala wuxuu hi samictu laysa yaquul waxaan maqlay lays oo odhanaya alxamwu xamwigu ahu zawji waa ninka walaalkii wamaa ashbahahu iyo waxa la midkee shabbahaya oo min aqaarib azawji ninka qaraabadiisa ka mid ah sida ibnulcammi wa naxwu yacni inadeerka iyo kuwa la midka ah waa tafsiiru markaa raawigu ayaa markaa la yidhahdaa xamwi la yidhaahdaa marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal in aad looga taxadiro ayaa looga qaadanaya alxamwu lmowt waa tashbiih baliiq waxa la yidhahdo waayo yani xamwigu caynulmowti ma aha waa laba daatoo kala duwan waa laba shay oo kala duwan midkoodka kale inuu noqda cayntiisa ma dhici karto waxaa laga tilmaamaya waa kalmowti alxamwu lmowt waxaa looga jeedaa ay kalmowti sida geeridoo kaleu ka dhigan yahay siduu wax u halaagayo arrinkaas ama halaag u sababayo geeri oo karu ka dhiganyaa laga tilmaamay waa tashbiih baliiq ibnulcammi wa naxwuhu ibnulcammi waxay noqonaysaa in waxa weeye marka la yidhaahdo ama waa catfun min hayri caatif oo akha ay ku cadfan tahay akhu zawji iyo wamaa ashbaha waa ay ku cadfan tahay ama la yidhaahdo ibnilcammi oo marka aqaaribta yani marka waxa weye laga bedelayo min baabi bedeli lbacdi min alkul in qayb laga bedelo kulli noocaasoo kale laga dhigo ibn alcammi wa naxwihi ay min ibni alcammi wa naxwihi macnuhu markaa u dhacaya baabu sadaaq wuxuu baab yahay meherka ayuu baab yahay gabadha marka la guurinayo waxay mutaysanaysaa maal lagu meheriyo ama manfaca lagu meheriyo oo bedel ah banaysadka iyada markaa la xalaashanayo la bannaysanayo yacni istimtaaceeda ayaa waxaa la yidhahdaa sadaaq magacyo badanna waa leeyahay sadaaqu magacyo badan waa leeyahay sadaaq waa la yidhaahdaa ujro waa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa mahri waa la yidhaahdaa nixlo waa la yidhaahdaa asmaa badan oo toban ka badan ayay culammadu sheegaan inuu sadaaqu leeyahay can anas bni malik radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam actaqa safiya anas ibnu maalik waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam actaqa uu xoreeyey safiyata safiya uu xoreeyey wa jacala cidqahaa sadaqaha wa jacala uu ka yeelay cidqahaa xoraynteeday xorowdayna uu ka yeelay sadaaqahaa meherkeedii uu ka yeelay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey safiya waa safiya bintu xuyay bni akhtab ninkii waxa weeye nimanka yuhuudda ah ee reer khaybar oo odayga ahaa ayaa dhalay waa safiya bintu xuyay bni akhtab nebigu sala allahu alayh wasalam sabigii khaybar markuu qaybiyey wuxuu markaa siiyey safiya dixyatu bnu khaliifata alkalbi markaasaa nin baa nebiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam markaasaa wuxuu ku yidhi waxaad siisay dixiyo ninka la yidhaahdo sayidkii nadiir iyo quraydaba u sayidka ahaa inantiisii ayaad siisay gabadhaasna adiga mooye cid kale uma habboona markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam dixiyo wuxuu siiyey beddelkeeda wax kale ayuu siiyey safiyana isaga ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam qaatay safiye isaga ayaa qaatay safiya waa islaamtay markay islaamtay nebigu sala allahu aleyh wasalam waa xoreeyey xorayntii uu xoreeyey xorowdayna wuxuu ka yeelay mid meherkeedii ah waana guursaday marka waxay ka mid noqotay ummahaatlmu'miniinkay ka mid noqotay waxaa la sheegay waagii hore inay safiya ku riyootay inuu dayax dhabteeda ku soo dhacay oo dayaxa oo dhabta u saaran inay ku riyooto intuu dayaxu samada ka soo degay inuu dhabteeda sidaa u koray waxay u sheegtay aabbaheed xuyay ibnu akhtab dabeedna wuu xanaaqay waxaan filayaa inay odhan jireen waa dhirbaxay wuxuuna yidhi waxaad doonaysaa mulkiga reer yasrib inaad dhammaystirto macnaa markiiba wuxuu fahmay dayaxa dhabteeda ku soo dhacay inuu yahay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu guursado taasna waxay ku tusinaysaa qof gaali riya uu ku riyooday inay dhab noqon karto riyada tacbiirkeeduna waa cilmi cilmiyada ka mida inay dhici karto cid aan muslim ahayn inay garan karto riyooyinka qaarkood tacbiirka ay yeelan karto inay garan karaan waxyaalaha markaa xadiidkan laga qaadanayo waxaa ka mid a gabadh in la xoreeyo oo la guursado oo meherkeediina laga yeelo xoraynta la xoreeyey inay markaa bannaan tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xorayntu inay meher noqon karto oo aynay sharti ahayn meherku inuu noqdo maal xoole sidiisa inuu noqdo ee manfaco inuu noqon karo wax kastoo markaa lagu intifaacana waa soo geli karaa cidqigana waa nooc markaa manfaco ah marka meherka waa ku asaxaya can sahli bni sacdin asaacidiy radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama jaa'athu imra'atun sahl ibnu sacdin waxa uu sheegay in rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay u timi gabadhi fa qaalat waxay tidhi innii anigu wahabtu nafsii lak waxaan kuu hibeeyoo ku siiyey naftayda adigaan ku siiyey fa qaamat tawiila nebigu uma jawaabin wakhti doora ayay taagnayd riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadha saa u eegay fa saccada fiiha annadara wa sawwabah marna saruu aragga u raaciyey marna hoos buu u raaciyey kadibna waa iska jeestay umana jawaabin cabbaar markay taagnayd oo nebigu la hadli waayey bay iska fadhiisata si ay jawaab u hesho ama oggolaanshaa ama diidmaa nebigana sala allahu alayh wasalam akhlaaqdiisu waa wanaagsanayd wuxuu ka xishooday inuu ku yidhaahdo kuma doonaayo ama cibaaro kaloo la mida oo qalbijab arrinkaasi uu ku keeno haduu shay karaahiyaysto ama markaa shay uu cajabin waayo waa aamusi jirin faqaala rajulun yaa rasuula allah nin baa wuxu uhi rasuulka ilaahayow zawijniiha in lam yakun laka biha xaaja ii guuri adigu dan haddaanad u ahayn bimacnaa haddaanad adigu doonaynin aniga ii guuri faqaala hal cindaka min shayin tusdiquha ninkani wuxuu fahmay inaanu nebigu sala allahu alayh wasalam hadda aanu gabadhan inuu guursado rabin haddana maca daalik ma odhan ii guuri aniga oo intaa kuma dayna wuxuu idhi in lam yakun laka biha xaaja haddaanaad dan u lahayn oo adigu aanad rabin aniga ii guuri faqaala hal cindaka min shayin tusdiquha ma haysaa waxaad meher ahaan u siiso ay tucطiiha sadaaqan waxaad meher u siiso ma haysaa qaala wuxuu ihi ninkii maa cindii ilaa izaarii haada agtayda kuma sugna guntigayga aan guntanahay mooye shay kaleba ma haysto maryo badan xataa ninku ma leh iska daa xoolo kale inuu leeyahaye maryo kale xataa ma leh guntiga aan guntanahay mooyaane shay kalaan haystaa ma jiro waa cajiib faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuuhi rasuulka ilaahay isaaruka in acdaytaha jalasta walaa isaara lak guntigaaga haddaad siiso jalasta waad fadhiisanaysaa bimacnaa waad ku baaqi noqonaysaa waad ahaanaysaa walaa isaara lak walxaal laa isaara laka aanad wax guntiya lahayn haddaad siiso dee adigu waxaad noqonaysaa mid waxa weeye gunti ka madhan oo dee cawradaadii baa faydmaysa faltamis shayan bal wax raadi qaala laa ajidu wuxuu yidhi waxba heli maayo qaala iltamis walow khaataman min xadiid wuxuu idhi raadi kulay ku tahay kaatumbira kulay ku tahay bal wuxuu raadi kaatunku ma aha mid dahaba ma aha mid fidaa ma aha waa mid bir ah kaatunka birta ahi dee waa shay aad u jaban faltamasa waa raadiyo waa doondoonay waa tegey ninkii laakiin maca alasaf waxba ma soo helin isagoo faramaro mu soo noqday faltamasa waa raadiyey walam yajid shayan waxba ma helin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam hal macaka shayun min alqur'aan adiga la jirkaaga ma ku sugan yahay shay qur'aanka ka midii agtaada ma ku sugan yaho ma xafidsan tahay qur'aanka wax ka mida ma xafidsan tahay qaala wuxuu uhi nacam haa faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam kadib wuxuu uhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam zawajtukaha bima macaka min alqur'aan waan kuu guuriyey gabadhan waxaan kuugu guuriyey bima macaka min alqur'aan muqaabilka waxa kuu heliyo qur'aana inaad bartaan kuugu guuriyey ba'du waa bau lmuqaabala baau lmuqaabalati waalciwad calaa qowl qowl labaad culamada qaar waxay mareen ba'du inay tahay saabiya marka haddii la yahay ba'du waa baau lmuqaabalati waalciwad macnuhu wuxuu u dhacayaa inaad barto muqaabilkeedaan kuugu guuriyey qur'aankaas qur'aanka inaad barto beddelkeedaan kuugu guuriyey ama muqaabilkeeda qowlka labaad wuxuu yahay ba'da in macnuhu wuxuu u dhacayaa zawajtukaha waa kuu guuriyey bisababi maa macaka min alqur'aan sababta waxa kuweheliyo qur'aana sababtiisaan kuugu guuriyey xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa gabadh nebiga u timi calayhi asalaatu wasalaam oo nebiga ku tidhi calayhi asalaatu wasalaam naftaydaan kuu hibeeyey oo ku siiyey waxa bannaanayd dumarka mu'minaadka qaarkood intay u yimaadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam naftooda inay u hibeeyaan haddii sidaa ay sameeyaanna waxaa u bannaanayd nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhaa inuu guursado meher la'aan ila nafteedii bay nebiga siisay calayhi salaatu wasalaam mar hadday siisayna muqaabil mehera ugama baahnaa laakiin xukunkaasi waa mid nebiga ku gaar ah cid aan nebiga ahayn oo gabadhi nafteeda intay u hibayso meher la'aan la'aanuu ku guursan karaa ma jirto aayaddii suuratu suuratulaxzaab baana sheegaysay waatuu allah uu yidhi wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiyi in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni almu'miniin marka laga hadlaayay dumarka nebiga sala allahu aleyh wasalam loo xalaaleeyo loo banneeyey ayaa waxaa lagu soo daray gabadh mu'minadana waa lagu xalaaleeyo allah baa kuu xalaaleeyey gabadhaa mu'minadda ahi hadday nafteeda u hibayso nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu nebigu doono inuu guursado xalaal bay nebiga u tahay laakiin xukunkaas waxaa laynoo sheegay inuu nebiga ku gaar yahay oo khaalis u yahay oo cid mu'miniinta ka mid oo la wadaagta aynay jirin gabadhaasi markay sidaas tidhi nebigu sala allahu alayh wasalam hore uguma jawaabin xadiidkanna waxaa lagala baxaa masaa'il fara badan baa lagala baxaa akhlaaqda nebigu inay wanaagsanayd baa laga qaadanaya oo muminiinta u tidhaayey uu naxariis badnaa uuna akhlaaq wanaagsanaa waxaa laga qaadanayaa in nebiga sala allahu alayh wasalam naftooda ay u hibeeyaan dumarku inay u bannaan tahay waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye haddii eh, xaajo aanu u qabin nabigu sala allahu alayh wasalam ma qayaxan inaan ugu jawaabi jirin waxay kaloo culamada qaarkood ay ka daliishadeen gabadhi markaa nin saalixa nafteeda inay u cardin karto hadday ujeeddo diineed uga jeedo waana dhacday saxaabada qaarkood hablahooda inay markaa u bandhigeen cid kale oo saxaabada ka mid a ah, oo fudaladii saxaabada ka mida ah inay u bandhigeen waa dhacday sida cumar ibnu khataabba uu sameeyey inantiisa xafsa inuu u bandhigay yacni laba saxaabi oo kale oo iyaguna khulafadii ka mida midkoodna wuxuu ugu jawaabay yacni hadda markaa waxa weeye arrinkaa diyaaru maya ka labaadna abubakar buu ahaayo isagu maba jawaabina waa ka aamusay cumar wuxu uhi waxaa igaga darnayd abubakar aamusku iga aamusa igaga darayd yacni markaa waxa weeye eh, hadda markaa arrinkaa diyaar uma ihiyo ma doonayo oo saxaabiga kale iigu jawaabay mar dambuu laakiin markaa abuubakar arrinkii u sheegay sababta markii arrinkii markaa dhammaaday dabadeedoo nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam xabse uu guursaday ayuu wuxuu uhi cumarow waxaan kaaga aamusay nebigoo hadal haya ayaan maqlay xabsa guurkeeda isagoo hadal hayaan maqlay marka waxaan is idhi haddii aad wax sheegto sirtii nebiga inaad sheegtaa dhici karta si aan taasi u dhicin waa inaad aamustaa sababtaasaan u aamusay buui waxyaalaha xadiiskan laga qaadanaya waxaa ka mid a in saxaabada aadaabtooda ay wanaagsanayd waayo saxaabigani muxuu yidhi zawijniiha in lam yakun laka biha xaaja waxaa laga qaadanayaa gabadha weligeeda in loo khudbeeyo iyadoo dad la joogo inay tahay mid bannaan waayo gabadhan dee markan waxa u weli noqday nebiga calayhi asalaatu wasalaam baa u weli noqday marka waxay ka dhigan tahay weligeedii oo loo khidbaynaayo bixadrati innaas dadka markaa iyagu ay la joogaan la weydiisanayoo kaley ka dhiganta waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah. nebigu sala allahu alayh wasalam dumarka mu'minaadkaa ah inuu guuriyaa inay u bannaanayd iyadoo aanu weligeedii waxba weydiin waayo allah wuxuu yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu sala allahu alayh wasalam isagaa mu'miniinta ee nafahooda uga awlaysan marka maadaamay sidaas tahay weligii khaaska ahaa iyadaan waxba weydiin baa nebigu guurin karayey taasina khasaa'istiisay ka mid tahay laakiin ciddii kale wilaayo caama wax ku meherinaysaa weligii khaaskoo jooga aan cadl iyo waxbana samaynin iskama meherin karee weliga khaaska abaa muqaddam ah laakiin nebiga arrinkan khusuusiyu u yahay oo weliga khaaskaan meherin ayuu isagu meherin karaa aanu waxna weydiin waxaa laga qaadanayaa khudbatulxaaje yadaan la akhriyana in guurku guntamayo oo guntinta guurka khudbatulxaaja inaynay shardina ahayn waajibna ahayn ayaa laga qaadanaya waayo wax khudba oo la sheegay ma jiro waxaa laga qaadanayaa meherku inuu waajib yahay ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa daynta meherka haddaanu ruuxu waxba haysanoo mucsir yahay in laga taxadiro layska jiro waayo nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam meher dayna baan kugu meherinaynaa ruuxanna mucsir uu yahay oo hadda marka waxa weeye wuxuu daynkaa iskaga gudo oo dhow oo uu rajaynayaana ayna jirin taasina waxay ku tusinaysaa adayga uu daynku adag yahay ayay ku tusinaysaa waxaa laga qaadanayaa wax yar iyo wax weynba in lagu meherin karo gabadha iltamis walow khaataman min xadiid waxaa laga qaadanayaa maal keliya inaanu sharti ahaynee manfaca in lagu meherin karo waxaa laga qaadanayaa tacliimka qur'aanka cid la barayo in meher looga dhigi karo ayaa laga qaadanaya halkaana waxaa laga daliishanayaa marba haddii budcigii xaaraanta ahaa lagu bannaysanaayo tacliimkii qur'aanka la barayey oo beddel looga dhigaayo maalkiina in lagu bannaysan karo oo ujro lagu qaadan karo barista qur'aan cid la barayo ayaa iyadana laga daliishanaya lagala baxaya waxaa laga qaadanayaa ruuxii mucsirkaee faqiirka aan waxba haysan dirham iyo diinaar toonna inay dhici karto inuu guursado laakiin arrinkaa waa inaan tadliis lagu samayne cidda uu doonayo inuu guursadaa waa inay tahay cid canbayina ku gashay oo ku sabraysa oo sidaa markaa ugu diyaara waa inay noqotaa ee mid loo qariyo waa inaynay noqonin yacni ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam haddaad markaa waxbaba aanad haysan saaad u guursataa ha guursanin ma odhan gabadhu waa maqlaysaa waana og tahay ya irtamis walow khaataman min xadiid wuu sheegay inaanu waxba haysan wuu sheegay inuu xataa soo waaye kaatunka yaree birta ah inuu soo waayin hadday mar sidaa markaa yadii ay markaa ku raalli noqoto in loogu guurin karo ayaa laga deliishanaya o lagala baxaya waxay culamada qaarkood ka deliishadeen kaatun bira in la isticmaalaa inay bannaan tahay inkastoo ahlucilmiga qaarkood ay arrinka karaahiyaysteen bacdi culammada ka midoo yidhi in la xidhaa waa xaaraan laakiin si kala loogu intifaaci karaana waa jiraan xadiis baa soo arooray abu daawuud uu soo wariyey wakhayruh oo sheegaya inkaatun dahaba nin soo xidhay dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam uu u tilmaamay inuu kaatunkaas aanu isticmaalin aw iska tuuro kaatunkiibuu marka waxa weeye iska bixiyey kadib ayuu wuxuu soo xidhay kaatun bira xadiisku wuxuu sheegaya hada sharun minhu hada xilyatu ahli nnaar kan baaba ka shar badan kaatunkii dahabka ahaa waayo kaatumada birta ahi ahlu naarku waxyaalahay xidhaan weeye xadiiskaasaa culammada qaarkood daa'ifo culammada ka mida ay qaateen dabeedna waxay yidhaahdeen waa xaaraan kaatunka birta ahi in la xidhaa xaaraan ah xadiiskan baa ishkaal gelinaya xaafid ibnu xajar wuxuu kaga jawaabayaa fatxulbaariga waxaa lagu xambaari karaa in xidhasho aan looga jeedine iltamis walow khaataman min xadiid si kale in loogu intifaaco in laga tilmaamaayo culamada qaarkoodna waxay ka deliishadeen cala kulli xaal xadiidkaas karaahay ka deliishadeen oo kala baxeen karaaho ayay ka deliishadeen oo kala baxeen siiqada guurka lagu guntaya waa inay noqotaa siiqo yacni maadiya waa inay noqotaa masalada waxaa laga yaabaa in bacdu talaba ay ka qarsoonto waan kuu guurinaya waa inaanad odhan usawijukaha zawajtukaha siiqa maadi waa inay noqotaa waayo siiqa mudaaric hadday noqoto waxay aqbali kartaa wacdi mudaaricu muxuu faa'iideeyaa ama xaal ama istiqbaal siiqooyinkan cuquudda waxay ku dhacaan alfaad maadi ah waa maadawiyatun lafdan odhaahdeed waa inay maadi noqotaa idhab faqad zawajtukaha uzawijukaha ma odhan nebigu sala allahu alay wasalam zawajtukaha buu yidhi marka sidaas aawadeed waa in siiqa maadi la isticmaalaa marka caqdiga la ridaaye aan la isticmaalin siiqa mudaaric ah masaladaas waa mas'ala muhima fuqahada qaarkood waxay yahaan lafdatu taswiij ama inkaax keliya waa inay ku dhacdaa xadiiskanna riwaayaadkiisa waxaa ku soo arooray zawajtukaha iyo ankaxtukaha iyo mallaktukaha waa alaaatu alfaad ha yeeshee bacdu lfuqahaa sida shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin taswiij iyo inkaax keliyay ku dhacaysaa mallaktukaha waxaa lagu xambaarayaa inay tahay riwaaya bilmucnaa fuqahadiina waa isku khilaafeen ma ku asaxaysa mise kuma asaxayso marka inkaax iyo taswiij keliya waa inay noqotaa bay yidhahdeen inkastoo fuqahada qaarkood ay leeyihiin lafdatu tamliik ama hiba waa ku asaxaysaa mar haddii maqsuudka looga jeeda caynkan tahay saas iyadaa ay odhanaya marka inkaaxi ama guurintii laabudda lahu min siiqa siiqa in la helaa qabuul iyo ijaaba waa loo baahanyay siiqa la'aanteed ma guntamayo oo weli iyo shuhuud iyo zawj iyo zawjo bimacnaa waxa weeye yani guursade iyo la guursade nin iyo gabadh isguursanaya in la helo waa lagama maarmaan gabadha weligeeda in la helaana waa lagama maarmaan oo isagu guurinaya markhaatiyaal in la helaana waa lagama maarmaan siiqo qabuul iyo iijaaba in la helaana waa lagama maarmaan tafaasiisha markaa ku saabsan siiqada yani uu ku dhacayo iyo waxa loo shardinayo taa culammada xoogaa waa ku kala duduwan yihiin laakiin hadda masaladaasaan doonayey inaan xoogaa iftiimiyo in siiqadu inay noqoto lafdi maadiya in lagama maarmaan ay tahay waayo lafdi mudaarica haddii la isticmaalo waxay aqbali kartaa wacdi maadaama mudaarica loo isticmaalo xaal ama istiqbaal can anas bni maalikin radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam ra'aa cabdaraxmaan bni cawf anas ibnu maalik wuxuu sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay cabdaraxmaan ibna cawfin ayuu arkay wa calayhi radcu zacfaraan yada oo korkiisa uu ku sugan yahay zacfaraanka raadkiisii uu ku sugan yahay radci waxaa loo jeedaa waa aharu sibqin yacani waxaa weeye sibaaq raadkii baa laga tilmaamaya sibaaqaasina mid zacfaraan uu ahaa zacfaraankuna nooc diba waa leeyi laakiin diibka caynkaasi midab kale waxa ismariya dumarka ayaa ismariya fa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam mahyam muxuu yahay kani ama mahyam waran maxaa jira waxay waa kelmad reer yaman isticmaali jireen macnaheeduna wuxuu u dhacayaa maa haada muxuu yahay raadkan zacfaraankae kaa muuqda fa qaala yaa rasuula allah wuxuu uhi rasuulki ilaahay ow sala allahu marka nebiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa soo qaado ama wasfigiisa lasoo qaado waa in nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu salliyaa waatii xadiiska ay ku timi albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay bakhayl waxa ah ka agtiisa laygu xuso oo aanu igu salliin albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay wuxuu yidhi marka cabduraxmaan ibnu cawf tasawajtu imra'atan waxaan guursaday gabadh faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maa asdaqtaha maxaad sadaaqa ahaan ama meher ahaan maxaad u siisay maxaad ku meheriso meher ahaan u siisay fa qaala wuxuu uhi wasna nawaatin min dahab waxaan meher ahaan u siiyey wasna nawaatin xabba timira miisaankeed baan u siiyo min dahabin dahab ah qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fabaaraka allaahu lak ilaahay ha kuu barakeeyo awlim walow bishaah yacni markaa weliimo samee oo casuumad samee walow bishaah carabta badankoodu waxay isugu taagaan taa'ul marbuuta ha' bay isugu taagaan laakiin qolada reer dayi waxay isugu taagaan ta' bay isugu taagaan laakiin jamaahiirulcarab waxay isugu taagaan bilhaa'i saasaana fasaaxo badan awlim casuumad sameeyo weliimo samee walow bishaatin haba noqoto waxaad markaa casuumadda ku samaynaysaa intuu yaraansho ka qabo neef adhiya keliya inaad qashaan waxba la socon xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim baa soo wariyey cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ka mid yahay saxaabadii muhaajiriinta ahayd buu ka mid yahay waana min alcasharati almubashariina biljanna wuxuuna ka mid yahay tobankii jannada loogu bushaareeyey ee saxaabada ugu fadliga badnaa ayuu ka mid yahay wuxuuna ka mid yahay qoyskii nebiga dhalay calayhi salaatu wasalaam ee reer abtiga uu ahaa oo waa reer bani zuhra wuxuuna ka mid yahay lixdii marka asxaabulmashhuura ayuu ka mid yahay saxaabigani waa hijrooday oo hijradii xabasha iyo hijradii madiina labadaba waa hijrooday waa saaxibu hijratayn madiine markuu yimi cabdiraxmaan ibnu cawf nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu la walaaleeyey nin ansaarta ka mid ah ayuu la walaaleeyey ninkaasoo nin xoolo badan ah ayuu markaa walaaleeyo walaal uga dhigay ninkii bay markaa kulmeen ninkaasina wuxuu ka mid ahaa ragga ansaar ugu xoolaha badan ayuu ka mid ahaa ninkiibaa wuxuu ku yidhi xoolahayga laba nus baan u qaybinayaa nusna waan haysanayaa nusna waa ku siinayaa laba dumarana waan qabaa eego ta markaa waxaa weeye adigu aad doonayso ayaan kuu furayaa si markay caddad baxda aad u guursato waa siday ansaarta u soo dhowaynaysay muhaajiriinta iyo siday ula naf qaybsanaysay ayay tilmaamaysa taad adigu jeclaysataan kuu furayaa buui markay caddad baxdo guurso kala badhow badhna xoolahaygaan ku siinayaa wuxuu idhi ilaahay ha kuu barakeeyo xoolahaaga iyo ehelkaagaba ilaahay ha kuu barakeeyo gabadhaad qabtana hay furin xoolahaagana qayb hay siin waxaad samaysaa meesha suuqa ah ee baayac mushtarka iyo wax lagu kala iibsado meesha ay tus ninkana waa nin baayac mushtarkiiyo waxaan yaqaano oo nin xoolale buu ahaan jiray oo dadka tijaarada isha tijaarada dadku waa ku kala fiican yahay nin noocaasu ahaayo marka hore il tijaaro leh suuqii buu geeyo suuqii buu tusay waxyaale yar buu iibiyey markiiba waa ka fara qabsaday in yar dabadeed buu guursaday nebigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam ninkan oo markaa waxa weeye muuqaalkiisa ay ka muuqato ziyaado hadday tahay nooca diibka ah ee dumarku ismarin jireen ee maryihiisa iyo wax ka mida ka muuqanaya iyo hadday tahay yacni markaa dharka wanaagsan oo sito markuu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxa jirana wuxuu u sheegay inuu guursaday ayuu u sheegay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaad u siisay eh, sadaaq meher mu odhan meher ma siisay waxaa laga qaadanayaa gabadha marka la guursado meherku lagama maarmaan inuu u yahay hal actayta sadaaqan ma odhane ma asdaqtaha buuhi waayo guurkii maadaama lagama maarmaan meherku u yahay kollayba meher inuu jirayo waa la yska garanayaa ee qadarka meherku weydiiyey maadaama marka guurka meherku lagama maarmaan u yahay in marka meher la siiyo ama xoolo ha noqdo ama wax kale ha noqdee ma weydiin wuxuu weydiiyey wuxuu meheru siiyey wuxuu uhi waxaan siiyey xabad laftimireeda miisaankeedoo dahabaan siiyey buui wasna nawaatin min dahab xagga fidada waxay uga dhigmaysay wasnigaasi shan dirham laakiin hadda dahab baa markaysa markaa lagu miisaamaya nabigu sala allahu alay wasalam waa u duceeyo baraka ugu duceeyo waxaa laga qaadanayaa cidda guursata in loo duceeyo barake loogu duceeyo waxaa kaloo laga qaadanayaa in markaa cidda gursata welima ay la timaaddo oo ay casuumad samayso ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa sida nebigu sala allahu aleyh wasalam ugu dadaali jiray axwaasha saxaabadiisa inuu ogaado ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk